بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف عليه رحمة الله كتاب صلاة الجماعة هذا كان كتاب صلاة الجماعة وحكاها الله يهلك مؤلفك صلاة جماعة ayuu ka hadlayaa toddoba qodob ayuu eh, kitaabkan ku xusay markii laga reebo fusuusha noo imaan doonta ee la xidhiidha kitaabka laakiin inta hadda u horaysa ee qaybtan hore ee fasalada dambe aan lagu darin toddoba arrimood ayuu ku xusay marka koowaad xukumka salaada jamaacada iyo marka labaad oo ah eh, makaankii jamaacada lagu tukanayey fadliga idraaka takbiirat alixraam takbiirat alixraamka fadliga leedahay in la haleelo iyo maa tudraku bihi اljamaaca jamaacaadkii wixii lagu haleelayey iyo maa yundabu lilimaami min الtakfiif yani waxaa loo sunnayay imaamkii oo ah inuu salaadii fududeeyo sidoo kale icaadaةu aljamaaca jamaacadii inuu qofkii uu soo celiyo iyo acdaar aljamaca jamaacadii acdaarteedii wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala hiya jamaacadii horta intayna ka hadlin jamaacada waxaan sheegaynaa in salaada jamaacaadku ay fadiilo ay leedahay waxaana taa tusinaya axaadiid kala duwan oo ka mid yahay xadiidkii saxiixayn ku sugnaa uu nebigu yihi alayhi الsalaatu wasalaam salaatu اljamacati afضal min salaati اlfadi bisabcin وعشhriina daraja salaada jaamacadku waxay ka fadli badan tahay salaada qofka keliguu tukanayo toddobiyo labaatan darajo muttafaqun calayh riwaayo kalena waxay leedahay bihamsin wacishriina daraja shan iyo labaatan darajo ayay ka fadli badan tahay labadaa xadiid isma diidayaan baa lidhi oo saddex siyaaboodba waa lagu jamciyey marka koobaad tirada yari tirada badan yani way soo hosgelaysaa oo shan iyo labaatanka dee toddobiyo labaatankii qayb ka mida weeye marka toddobiyo labaatanka maal marka la qaadanaya waxaa kale oo lagu xambaaray in markii hore nabiga calayhi salaatu wasalaam shan iyo labaatanka darajo loo sheegay loo waxyooday dabeetana fadliga dheeraadka ah haddana lagu soo daray oo toddobiyo labaatan laga dhigay oo nabig alai slam kadib laogeysiiyey waxaa kaloo lagu xambaaray in shan iyo ay ku kala duwan yihin biikhtilaafi axwaali lmusaliin yacni qofka musaliga ah xaalkiisa iyo jamaacaadka qaabka u oogayo iyo khushuucdiisa inay maaragtay ku kala eh, duwan tahay eh, tiradaasi hiya jamaacadii fi lfaraa'idi salaadihii faradka ahaa hayra aljumucati een jumcaha ahayn sunnatun sunno weeye mu'akadatun oo la adkeeyey wa qiila waxaa la yidhi fardu kifaayati waa fardu kifaayo lirijaali raggii ayay fardu kifaayo u tahay jamaacaadkii oo fatajibu kolkaa way waajibaysaa bixayu meel yadharu shicaaru shicaarkii jamaacada uu muuqanayo fi lqaryati magaaladii ama tuuladii fain imtanacuu haddii ay diidaan dadkii tuulada deganaa kulluhum dhammaantood inay jamaacaadkii ogaan quutiluu waa lala dagaalamayaa walaa yata'akkadu uma adkaanayo annadbu sunanimadii linnisaa'i dumarki uma adkaanayo ta'akudahu ka ta'akudihi sua u adkaanayo lilrijaali raggii fi lasaxi wejkaa saxnimada badan qultu waxaan idhi alasaxu sidaa saxnimada badan almansuusu ee nasku ku yimi annahaa ayadu jamaacadu fardu kifaayatin weeye fardu kifaayo wa qiila waxaa la yidhi fardu caynin fardu cayn weeye wallaahu aclam wuxuu kaga bilaabay mualifku salaada jamaacada wuxuu yidhi salaada jamaacada ama jamaacaadku waxaa weeye salaadaha faradka ah een sunnada ahayn waa shantii salaadood markii jumcada laga reebo waa sunno mu'akad ah oo la adkeeyey saasuu yidhi marka laba qowloo dambana wuu noo sheegi doonaa qowl dhahaya waa fardu kifaaya iyo qowl dhahaya waa fardu cayn marka madhabka markaad soo uruuriso salaada jamaacaadka saddex qowl ayaa ku sugan qowl wuxuu waa sunno mu'akad ah ragga ayuu sunno mu'akad ah u yahay dumarkana sunna u yahay laakiin mu'akad oo ma aha qowlna wuxuu leeya waa fardu kifaaya raggii wuxuu u yahay fardu kifaaya bimacnaha yani ragga barh ka mida ah haddii ay sameeyaan barhkii kale wuu ka dhacayaa fardu kifaayihii laakiin fardu cayn maaha mid kastaoo raggii ka mid ah fardu cayn kuma ahee fardu kifaayo weeye haddii ragga qaar ay sameeyaan raggii kale fardu kifaayo wuu ka dhacaya haddii wax sameeya raggii la waayana meel wada joogay dhammaantood way dembaabayaan sidaa wey fardu kifaayaha qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay waa fardu cayn yani farducayn ayuu raggii ku noqonayaa waaya haddaba qowlka dhahaya sunna muakada iyo qowlka dhahaya waa fardu cayn labada qowl baa laga xoog badan yahay qowlka u xoog badan waxa wey waa fardu kifaaya waayahay mualif laakiin wuxuu horreysiiyey qowlka dhahaya sunna muakada waa qowlka imaamu raafici uu rajaxay qowlkaas ayuu horreysiiyey waayahay Eh, wuxuu ku xujisiyey qowlkan kale dhahaya waa fardu kifaaya waa qowlku mualifku dib ka rajaxay u hi alasaxu almansuusu annaha fardu kifaaya dibbuu ka rajaxay mualifku ka caddeeyey qowlkaas oo halkan mualif ka cabiray marka hore qiila qiilana waxay tusinaysaa inuu qowlkan yahay qowl daciifa ah, eh, laakiin waxa uu dib ka rajaxay qowlkaas inuu yahay qowl muctamad ah inuu yahay qowlkii muctamadkaah asaxa ahaa madhabka ku xoog badnaa inuu yahay fardu kifaayo haddaba salaad jamaacaadka calaa madhab imam shaafici waa fardu kifaayo waxaana taa loo deliishaday qowlkii nabigu yihi salى اllahu عalayhi wasalam ma min alaaثaةi fii qaryaةi walaa badwin laa tuqaamu fiihim اljamacatu ma jiraan saddex ku sugan tuulo ama baadiye oon jamacaadka lagu ogeyn ila اstaxwada calayhim الشhayطaan shayطaankii ayaa la wareegaya facalaykum biاljamacati fainama yaأkulu dibu min alhanam اlqaasiya jamaacaadka laazimuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waayo waraabuhu adhiga wuxuu ka cunaa midda waxa weeye adhiga ka dhex baxada ayuu ugaarhsadaa oo meelaha ku cunaa rawahu abu daawuud wanasaa'i marka jamaacaadka markii aad la tukato waxa weye waswaaskii shaydaanka ayaa kaa yaraanaya lakiin keligaa markaad tukato dee waxa weye salaadaas shaydaan baa maaragtay laga yaabaa inuu maaragtay ha waswaasiyo ama wax badan kuu geysto waayahay haddaba markaan dhahno waa fardu kifaaya qaabkee ilaa xaddee la rabaa inay maaragtay fardu kifaayaha ilaa inteeba ku dhacayaa waxa weeyaan buuhi mu'alifku in jamaacadii la oogo ilaa xad shicaarkii jamaacada uu magaaladii ka soo muuqdo waxaa looga jeedaa yacni haddii tuulo yar ay tahay oo dad yaroo kooban ay joogaan waa in yacni qaybaha tuulada in laga oogo haddii dadkaas de hal masjid uu kulmayna hal masjid baa ku filan haddii hal masjid uu ku fillayna waxaa weeye in eh, laba masjid ama saddex masjid bixasab tuulada intay leegta magaalooyinka waaweynna waa in xaafad kasta jamacaadka laga ogaa xaafad kasta waa in laga ogaa jamacaadkii oo shicaarkii jamacaadku muuqanayo oo macnaha la garanayo in magaalada yani jamaacadii laga ogayo waaya haddaba qowlkan dhahaya waa fardu kifaayo haddii aan qowlkaa qabanno waa qowlkii muctamadka ahaaye oo dadkii tuulada deganaa magaalada deganaa ay jamaacadii ka caagaan oy diidaan inay tukadaan imaamkii wuxuu xaq u leeyahay inuu la dagaalamo bal waajib bay ku noqonaysaa imaamkii inuu la dagaalamo laakiin axadunaas la dagaalami mahayaan imaamka ayaa la dagaalamaya waay ilan dadkani fardu kifaayo ayay ka tageen oo way dembaabeen waaya qowlkaas dhahaya waa sunno mu'akada wuxuu leeyahay sunnahaasi dumarka muakad oo ma aha suu ragga muakad ugu yahay maxaa yeelay siday noo imaan doontaa dee dumarka waxaaba u fiican inay guryahooda iskaga tukadaan haddii laakiin ay jamaacaad ku tukadaanna dee fadli ayay ka helayaan kolley iyo ajir waay laakiin qowlka dhahaya waa fardu kifaaya dumarka uu ka saaraya oo dumarka marnaba fardu kifaayo ku noqon maayo iyo qowlka dhahaya xataa waa fardu cayn dumarka fardu cayn kuma noqonayo fardukifaaya wuxuu ku noqonayaa uun kelia ragga xorka ah ee negi ee waxa weeye salaad adda ah tukanaya weeyaan oo waxaa kaa baxaya dumarkii oo ayagu fardukifaaya ku noqon mahayo addoommihii ku noqon mahayo fardukifaayo dadkii musaafiriinta ahaa ayagana waxa weeye fardukifaayo u noqon mahayo waaya qowlka u dambeeya ee muctamadka ahaynee dhehaya fardu cayn weeyaan qowlkaasi asna shuruudii hadda maa lagu dabaqaya aan soo tilmaannay waa raggii waxa wey axraarta ee muqiimiinta ahaa wuxuuna soo dariishaday qowlkani xadiidkii nabigu yihi sala allahu alayh wasalam waxaan hamiyey buu nebigu yhi alayhi wasalam salaadda inaan faro in la aqiimo dabeetana nin aan faro asxaabtii ka mida ah, oo asxaabtii u tujiyo dabeetana aan kaxaysto rag xaabo wata oon u kaco rag aan jamaacaadkii soo xaadiraynin guryahooda oon gurigii ku guubo ayaan doonay buu nebigu yhi alayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayh culimmada shaaficiyadu iyo culimmada qabta in aysan salaad jaamacaadku fardacayn ahayn waxay kaga jawaabeen waxay dhaheen xadiidkan siyaaqiisu wuxuu tusinaya inuu kusoo arooray qoom munaafiqiin ah oo salaadii jaamacaadka ka takhallufaya dad muslimiina ma aha midda kale nabig alai slam wuu hamiyey inuu ku gube eh muusan samaynin waaya waxaaba dhici karta nabig alai sl slaam in ijtihaadka ahayo dabeetna waxyii kusoo degay oo loo diiday waaya koley xadiidkan xataa haddii aan ahno farducayn inay jamaacadu tahay ma tusinayo waxau tusinayaa in yahay arinkeedu arin aad u culus oon la fudaydsan karin waaya wa fi lmasjidi waljamaacatu jamaacadii fi lmasjidi masaajidkii lagu oogo likayri اlmar'ati haweeneyda keyrkeed ayuu afdal u fadli badan macnaha in lagu oogo jamaacaadkii masjidka ayaa fadli badan oo ka fadli badan in jamaacaadkii lagu meel masjid ahayn sida guryihii oo kale laakiin haweenayda laga reebaya arrinkaasoo ayada waxaa u fadli badan in gurigeeda ay ku tukato jamaacaadkii jamacaadki inay gurigeeda ku tukataa u fadli badan waaya haddaba waxaa arrinkaas daliil u aha nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu yidhi saluu ayuha الnaasu fii buyuutikum fain afضل الsalaaةi salaaة اlmari fii beyti ila اlmaktuba dadoo guryihiina ku tukaduu nabigu yidhi alayhi الsalatu wasalaam waayo qofka salaadiisa waxaa u fadli badan salaaduu ku tukanayo gurigiisa markii laga reebo salaada faradka ah macnaha xadiidka mafhuumkiisa waxaa weeye salaada faradka ah waxay ku fadli badan tahay masjidka waayahay meelaan guriga ahayn oo masjidkii ah laakiin haweenayda ayada nabig alay slam wuxuu idhi laa tamnacuu nisa'akum wa buyuutuhunna khayru lahun rawahu abu daawuud macnaa dumarkiina u diidana masaajidda guryahooda ayaana oga khayr badan inay masjidka ku tukadaan maxaa gabadha iyada waxaa u fadli badan gurigeeda maadaama u asturan yahay wa filmasjidi masaajidka dhexdiisa ayaa jamaacaadkii likayri mar'ati haweeneyda keyrkeed ayuu afdal u fadli badan in jamaacaadka masaajidka lagu oogo wamaa kaura wixii uu bato jamcuhu jamciisu ayaa afdalu fadli badan ilaa libidcati imaami imaamkiisa bidcadiisa mooyaane aw amase tacauli masjidin masjid dayacmidii masjidkaasoo qariibin dhow lihaybatihi qofka maqnaanshihiisii u dayacmayo macnaha wuxuu ku leeyahay jamac kasta jamacii badan ayuumbaa fadli badan jamaca jamcu ka badan yahay ayuu ka fadli badan yahay waa yahay jamaca yar iyo jamaca badan jamaca badan baa fadli badan taasna waxaa daliil u ah xadiidka nebigu yuri alayhi salatu wasalam salaatu rajuli maca arajuli aska min salaatii waxdahu yacnii salaaduu ninka la tukanaya ninka kale ayaa ee ka daahirsan oo ka wanaagsan salaaduu keligii tukanayay wa salaatuhu maca arajulayni askaa min salaatihi maca arajul salaadda uu la tukanayay labada ayaa ka wanaagsan oo ka baraka badan salaadda uu la tukanayay hal nin wamaa kaana akara fahuwa axabu ila allahi rawahu abu wixii badan umuu ilahay jecel yahay wixii badan ee tiradiisu badan tahay ayuu ilaahay jecel yahay jamaca ah. laakiin waxaa laga soo reebayaa jamaca fadliga badan haddii imaamkii tujinaya jamaca badani oo imaam mubtadica yahay maalan waa muctazili waa qadari waa raafidi waa shiico markaasoo kale dee masjidka jamaca yarkaale ee sunnigu uu tujinayo ayaa ka fadli badan sidoo kale haddii qofkii haddii masjidkii jamaca yaraa uu ka tago oo masjidkii jamaca badnaa uu qabto ay ka xasilayso ama ay ka dhalanayso in masjidkii yaraa uu dayacmo oo maalan wuxuuba ahaaba imaamkii masjidka oo masjidka baa sidaa ku dayacmaya ama qof wuxuu ahaa sharaf leh oo haybad leh oo xuduurkiisa dad badan ay kusoo hirinayaan marka waxaa fadli badan inuu masjidkaa yarka ah ee u dhow ee jaarkiisa ah inuu iskaga tukado oo masjidkaa fog ee jamaca badan uusan ku tukanin markaas waxaa la ilaalinaya masjidkan inuusan dayacmin ayaa la ilaalinayaa waidraaku takbiirat lixraami takbiirat lixraamka haleelitaankiisa la haleelo fadiilatun fadiilo weeye wainamaa taxsulu waxay ku xasilaysaa yani takbiirat lixraamka haleelitaankiisu bilishtiqaali inuu qofkii ku mashquulo bitaxarumi xidhasho caqiba taxarumi imaamihi imaamkiisa markuu xidho kadib waqiila waxaa la yidhi biidraaki bacdi اlqiyaami istaaga barhkii inuu haleelo waqiila waxaa la yidhi biwali rukuucin rukuucda u horaysa inuu ku haleelo imaamkii ayuu takbiiratu lixraamka fadiiladeeda ku haleelayaa waaya takbiirat lixraamka in la haleelo waa fadiilo fadiilo weeye oo markii imaamku uu sidaa u xidho inaad la xidhato waa fadiilo weeye waxaana taa tusinaya xadiidka nebigu yihi salى اllahu عalayhi wasalam man صلى للahi أربعيiنa يوما في جamاعaة يdرك التكبيرة الأولى kutiba lahu براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق rawahu التirmidiي yani xadiidkii tirmidi uu wariyey min xadii anas nabigu wuxu alayh sla slam qofkii ilaahay u tukadaa afartan cisho jamaacaad ku tukadaa asaga oo takbiirada hore haleelaya waxaa loo qorayaa laba baraao laba baraa ayaa loo qorayaa oo baraao uu ka beri noqonayo oo laga beri yeelayo oo laga badbaadinayo naartii iyo baraao laga badbaadinayo nifaaqi marka labadaas beri buu ka noqonaya afartan maalmood hadduu jamaacaadka uu la tukado asagoo takbiirada hore haleelaya waayahay haddaba takbiirat lixraamka yani haleelitaankiisa qaabkeebuu u xasilaya fadiiladaaseen u xasilinaynaa waxay ku xasilaysaa buuhi mualifku inuu qofkii maamuumkaa ku mashquulo xarmashadii xidhashadii markuu imaamkiisi sidaa u xidho kadib inuu asna u maaragta xidhashadii uu guda galo waaya kaasaa muctamad ah nabig wuxu uhi alayhi الsalaaةu wasalaam inama jucila اlimaamu liyutama bihi faida kabara fakabiruu imaamku waxaa imaam looga dhigay in lagu xidhee haddii uu takbiiratuixraamki la yimaado idinkuna kibaarta oo takbiirtuixraamki la imaado nabig alay sl mutafaqu caleyh weliba waa inuu imaamkiisii markuu xidhanayay inuu goobjoog ahaa oo uu la joogay waaya laakiin hadduu qofkani qof waswaas qabo uu yahay dadka qaar waxaa jira waswaas qabo intay xidhanayaanba xoogaa la rafanaya ku celcelinaya takbiiradii hadduu qof muqsaas qaba oo suwaaskii dee lagu imtixaami u yahay hadduu in yar ka yar habsaamo imaamkii waa loo yar cudurdaaraya intaa waa lagu cudurdaaraya oo fadiiladii takbiiratu ixraamka mm, sidaa ku dhaafi mayso qowl kale wuxuu leeyahay laga xoog badan yahay maya ee wuxuu ku haleelayaa inuu qiyaamka uu ku gaadho haddii qiyaamka qayb ka mida ah uu ku soo haleelo imaamkii oo taagan ragcaddii koobaad qiyaamkeedii weli u taagan waxa weeye takbiirat ixraamka fadiiladeedii wuu haleelay qowl kale wuxuu leeyahay maya eh rukuucda hore rukuucda u horaysa haddii uu ku soo gaadho wuu haleelayaa fadiiladii takbiirat lixraamka lakiin labadan qole dambe waa laga xoog badan yahay wاصaxiixu wejka صaxiixa waxaa weeye idraaku اljamaacati jamaacadii in la haleelayo maa lam yusalim imaamkii haddii uusan salaamo naqsanin macna malifkan wuxuu ku tilmaamayaa jamaacadii inta lagu haleelayo ee u yar waxa weeyaan buu idhi uu ma'muumkii soo haleelay imaamkii oo weli salaaddii ka bixin waxa weeye jamaacaadkii fadiiladeedii soo haleelay fadiiladii jamaacadana way u xasilaysaa maalan wuxuu soo haleelay atixiyaadkii dambe asagoo ku jira ama markii uu salaamo naqsa rabay assalaamu calaykum intuusan dhihin ayuu allahu akbar yidhi asagoo weli fadhiisanin ayuu imaamkii ka baxay oo salaamo naqsaday fadiiladii jamaacada wuu haleelay walow fadiiladan aysan la mid ahayn fadiilada qofkii salaada awalka imaamka la xidhay ee imaamka la joogayba isku fadiilo ma aha laakiin dee asaguna fadiiladii jamaacada way u xasilaysaa waaya waayo dee nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu idhi idaa uqiimat الsalaatu falaa ta'tuuha waantum tascawn وعalaykum الsakiinaة واlwaqaar وأtuuha وأntum tamshuun fama adraktum fasaluu wama faatakum faatimu macnaha wixii aad soo haleeshaan buuhi ee jamacaadka soo haleeshaan ku xidha imaamkiina wixii idin dhaafana soo qalleeya marka nabig alay slam maadaama ina faray xaalad kasta imaamka inaan ku xidhanno waxa weye taa waxay tusinaysaa in jamaacadii la haleelaya fadiiladeedii haddii aan la haleelayn de waxay ahaan lahayd ciyaar iyo wakti dhumis bay ahaan lahayd in qofkii de iska xidho imaamkii uu ku xidho jamaacadii asagoo aan wax fadiila ah haleelayn wax macnaha ma samaynayso diintuna cabad iyo ciyaarina fari mayso waaya laakiin jamaacada la haleelayo waxa wey waa jamaacadii aan jumcada ahayn jamaacada aan jumcada ahayn wey amaa jumcada waxaa lagu haleelayaa un ragcad wax ragcad ka yar lagu soo haleeli maayo haddii imaamkii aadan ragcad ka soo gaadhinba oo markii ragcaddii labaad uu rukuucdii ka soo kacay aad ku xidhatay jumcadii saas kuu dhaaftay jamaacadii yani jumcadana way ku dhaaftay fadiiladii jumadana way ku dhaaftay fadiiladii jumcadana way ku dhaaftay walyukhafif ha fududeeyo alimaam imaamkii maca ficli اabcaadi abcaadii asagoo la imanaya oo samaynaya walhay-aati iyo hay-aadkii waa ahayn ilaa an yardaa inuu ku raali noqdaan mooyaane bitawiilihi dheerayntiisii maxsuuruuna kooban waa yahay imaamkii waxaa laga rabaa inuu salaadii fududeeyo oo uusan dheeraynin ayaa looga baahan yahay waa shay sunno ah asagoo la imaanaya abcaadii salaada iyo hay macnaha arkaanta keliya ku ekaysan mahaye sunantiina wuu la imaanaya salaadina soo dhaaftay si atixiyaadkii hore iyo wuu la imaanaya sidoo kale sunantiina wuu la imaanayaa laakiin salaaddii ha fududeeyo oo salaadda dadka yuusan ku dheerayn taasna waxaa daliil xadidka nebigu yuri alayhi salatu wasalaam ida ama axadukum annaasa falyukhafif qof axadkiin haddii dadka uu dujiyo ha fududeeyo faina fiihim alkabiira wاsagiira wاdaciif wada alxaaja dadkii waxaa ku jira qof weyn iyo ilmo yar iyo qof xanuunsan iyo qof taag daran ayaa ku dhex jira iyo wadaal xaajati qof baahi u saaxiiba oo dan iyo muraadle oo markaa degdegsanaya idaa salla axadukum linafsihi falyuil maa sha lakin axadkiin hadduu naftiisa u tukanayo intuu doona ha dheereeyo muttafaqun caleyh marka qofka haddii uu dadka tujinayo salaadda ha u fududeeya hadduu keligii tukanayo intuu doona ha dheereeyo saasuu nabiga alayh sla slam uu tilmaamay ilaa an yardaa bitawiilihi maxsuuruun wuxuu uga jeedaa haddii dheerayntiisaas ay waxa weeyaan jamaaco kooban ee raalli ku yihiin markaas oo la tukanaysa dee dhib male maalan dad rufaqaho musaafiriin ah ayaa ku xidhanaya oo og yahay ayaguna jecelba in jamaacaadkii la dheereeyo markaa de uu dheerayn karaa ama dad maxaabiis oo xabsi ku wada jira ayuu tujinaya ayagaaba raba in jamaacadii la dheereeyo wuu dheerayn karaa markaas maadaama maxsuuruun dad kooban ay yihiin waaya ama machad arday joogtay ayuu tujinaya ayagaaba yidhi noo dheeree salaada oo qara dheer nagu tuji dee markaas waa caadi hadduu dheereeyo ila ayagaba raalli ku xaqan ayagaa iskale wayukrahu waa la kahdaa atawiilu dheerayn imaamkii inuu dheereeyo salaadii liyalxaqa say usoo haleelaan aakharuuna dad kale ayaa la kahdaa walow axasa haddii uu dareemo fi rukuuci rukuuca dhexdeeda aw itashahud alakhiiri ama atixiyaadkii dambe dhexdiisa bidaakhilin qof soo gelaya lam yukrah lama kahdo intidaaruhu inuu sugo fi labhari qowlka abharka ah waase in lam yubaaliq hadduusan ku xeeldheeraanin fiihi sugitaankaas hadduusan ku xeeldheeraanin oo walam yufariq uusan kala geynin isla markaa bayna daakhiliina kuwii soo gelayay uusan kala geynin oo uusan kala doordooranin qultu waxaan idhi qaala nawowiyu almadhabu madhabku waxaa weeye istixbaabu intidaarihi sugitaankii imaamka inuu mustaxab yahay haddii shuruuddii lasoo dhaafay la helo wallahu aclam walaa yantadiru ku maayo fii hayrihimaa rukuucda iyo atixiyaadka dambe waxaan ahayn kusugi maayo halkana mualifku wuxuu ku tilmaamayaa mas'alo ah imaamkii inuu salaadii dheereeyo say dad usoo haleelaan masaladaas yacni uu kala qaadayaa marka si guud waxaa weeye imaamkii inuu salaadii dheereeyo say dad usoo haleelaan yacni waxa weeye waa shay makruuh ah yani ama dadkaas caadadooda ha ahaatay inay salaaddii soo xaadiraan ama yaysan ahaanin nin sharaf badan ha ahaado ama yuusan ahaanin maxaa yeelay dheerayntaa u dheeraynaya dadka uu sugayo dadkii musalliinta la tukanaya ayay dhib ku tahay waayahay mafsado ayaa meesha ka xasilaysa qaacidada fiqigana waxay leedahay darcu lmafsadati muqadamun muqadamun calaa jalbi اlmaslaxa waayahay laakiin haddii uu dhexdeeda uu dareemo isagoo rukuucdii ku jira ama atixiyaadkii u dambeeyey ku sugan inuu qof soo gelayo kolkaas makruuh ma aha inuu sugo qofkaas oo rukuucda yar dheereeyo ama atixiyaadkii dambe uu dheereeyo say marka atixiyaadkii usoo haleelaan waaya waxaa labadan loo sheegaya rukuucda iyo atixiyaadka waxaa weeye rukuucdana ragcaddii baa lagu soo haleelayaa atixiyaadka dambena jamaacadii ayaa lagu soo haleelaya marka labadaasi way ka duwan yihiin kuwa kale marka rukuucda inuu yar dheereeyo say dadkii ugu soo haleelaan ragcaddaas u haleelaan ama eh, atixiyaadkii inuu yar dheereeyo atixyaadkii dambe si jamaacadii usoo haleelaan markaasi way fiican tahay eh, bale eh, imaam nawowi wuxuu ka cabiray inay mustaxab tahay ee yani nafyil karaahun ma ah inaysan makruuh ahayn sida qowlka hore uu caddaynayo ee waxaa madhabku yahay buu i inay arrinkaasi mustaxab yahay ile way kala duwanta ina dhahno shaygan makruuh ma ah ina dhahno waa mustaxab mustaxabka haddee ka sarreeya shayga aan makruh ahayn makruh wuxuu tusinaya shaygan inuu bannaan yahay oo jaa-isu yahay laakiin mustaxabkan waxa weya waa fadiilo qofkii ajri buu ka helay haduu saa sameeyo weeye laakiin waxaa lagu xidhay shuruud in uusan ku xeel dheeraanin waa shardi uusan aad u dheerayn rukuucdu dadka aad ugu dheerayn ama taxiyadka aad ugu dheerayn shardiga labaad inuusan kala saarin dadkii soo gelayay uusan kala doordooranin ninkaasi waa saaxiibki kaasi waa aabbaha kaasina waa nin qaali oo dee nin sharaf leh oo suldaankii weeyaan dadki inuusan kala doordooranine waxaa weeye si siman oo cadaaladi ku jirto oo dadku wada sugo laakiin usan kala dhawaysanin bal hareecadii ataa salaadiiba ataa cadaaladii loo eegaya bal fiirso hareecadu cadaalad ku dhisan tahay laba arrin bay sharecadu ku dhisan tahay sideedaba alraxma walcadaala naxariis iyo cadaalad axkaamta shareecado idilgebigeedaba labadaas arrimood ayay ku dhisan tahay waayahay walaa yantadiru fii kayrihima markuu kuleeyahan wuxuu uga jeedaa rukuucda iyo atixiyaadka dambe waxaan ahayn ku sugi maayo istaagii maalan dheerayn maayo sida usoo halilaa ilan istaagii waxaa ka dambeeya rukuucu rukuucdaasaa dee ragcadii u dambaysa in lagu soo halilo sidoo kale atixiyaadka dhexe dheerayn maayo waaya laakiin haddii dadkii uu kala saarsaaro ama sugitaankii uu dheereeyo ama meel aan rukuuc iyo atixiyaadka dambe aan ahayn uu ku sugo arrinkaasi mustaxab maaha bal ee makruuh buu noqonaya wayusanu waxaa loo sunnayaa lilmusalli waxdahu qofkii keligii tukaday wakadaa jamaacatan waxaa la mida ah haddii uu jamaaco ku fil asaxi wadka asaxnimada badan icaadatuhaa salaadii tukaday keligii ama jamaacaad kula tukaday inuu soo celiyo maca jamaacatin la soo celiyo jamaacadaasoo yudrikuhaa uu haleelayo farduhu faradkiisu waxaa weeye aluulaa tii hore filjadiidi qowlkii jadiidka ahaa wاlaصaxu wejka asaxnimada badani waxaa weeye annahu qofkii yanwi wuu niyeysanayaa bihaaniyati salaadii labaad alfarda farad buu niyeysanayaa halkan wuxuu ku tilmaamaya mualifku masalada la yidhaahdo icaadat الsala in soo celiyo marka eh, qofkii hadduu keligii uu tukado oo jamaacaduusan la tukanin salaaddii faradka ahayd dabeetana uu arko eh, jamaacaad tukanaya oo salaaddii tukanaya waxaa sunnaha inuu soo celiyo jamaacaadkii oo la tukado jamacaas ayaa sunno ah xataa haddii uu jamaacaad la tukaday oo haddana jamaacaad kale uu haleelo oo uu arko kale oo tukanaya inuu soo celiyo ou jamaacaadka la tukado ayaa fadli badan si fadiiladii jamaacada labada suuradoodba ay igu xasilaan taasina waxaa tusinaya xadiidkii abu daawuud uu wariyey iyo tirmidiba in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu subax uu tukaday dabeetana wuxuu arkay laba nin oon salaaddii subax la tukanin dabeetana wuxuu yihi maa manacakum an tusaliya macana maxaa idin diiday inaad nala tukataan markaasa waxay ya rasuul allah sallaynaa fii rixaalina guryahanagaan ku tukanay markaasa nabig wuxu uhi alayh slam idaa sallaytumaa fii rixaalikumaa uma ataytumaa masjida jamaacati fasalliyaaha macahum fainahaa lakumaa naafila haddii aad guryihiinna ku tukataan dabeetana aad soo haleesaan masjid jamaaca lagu tukanayo la tukadu nabig ui alah sl slam maxaa yeelay sunna idiin noqonaysaa dheeraad bay idiin noqonaysaa iyo sunna waayahay marka eh, jamaacaadki inaad soo celiso waa shay sunno ah qofku marka faradkiisu keebuu noqon duhurkii hore uu tukaday hadduu salaad duhur ahayd maalan mise tii dambe ma casarkii hore uu tukaday mise casarkii dambe tii hore ayaa farad u noqonaysa tan dambana sunay u noqonaysa sida xadiidkii hadda aan soo tilmaamaynay uu sheegay fa innahaa lakumaa naafila macnaha salaada dambe ead eh, tukanaysaan ee eh, jamaacad kada tukanaysaan wuxuu nabigu alay sl o slam sunno ayay idiin noqonaysaa laakiin waxaa isweydiin karaa markan uu jamaacaadatu la tukaday ee salaaddii faradka ahayd aan leenahay wuu soo celinayaa jamaacaad kale la soo celinayaa xaggeen ka keennay xadiidkan maa laga keenay fuqahadu meel fog ba wax ka eegayaan waxay leeyihiin halkanu nabig alayh salatu salaam idaa sallaytumaa sallaytumaa yacni haddii aad ku tukataan fii rixaalikum guryihiina musalli haddaad keligiin tukataan oo macnaha salaad mufrida aad tukataan musalliin haddaad gurigiina ku tukataan waxlaga yaba qofki inuu jamaacad la tukada gurigiisa ku tukaday jamaacad markaa taa waxaa laga qaadanaya qofkii ama munfarid ahaado ama jamacada la tukaday haduu jamaca soo haleelo inay sunno tahay inuu jamacad kala tukado salaadan labaad muxuu niyeysanayaa salaada labaad waa sunaa nidhi muxuu niyeysanaya wuxuu niyeysanayaa farad duhur buu niyeysanaya salaaddii faradkaayda duhurkeed inuu tukanaya sunno ma niyeysanayo sida awaabkii jamaacada ugu xasilo ayuu farad niyeysanaya waayahay macnaha salaaddii faradka ahayd uu soo celinaya ayuu niyaysanayaa waaya saysan sunno mulaqa u noqonin walaa ruksata rukso kuma jirto fii tarkihaa jamaacadii in layskaga tago in qullaa xataa haddii aan dhahno sunnatun jamaacadii waa sunno ilaa bicudurin cudurdaar mooyaane inuu jiro ilaa bicudrin ay bisababi cudrin cudurdaar sababtii in looga tegayo mooyaane cudurdaarkaasoo caamin cudurdaar guud ah kama darin roobkii weeye aw amase riixin dabayl caasifin oo dhabanaysa macnaha xoog u dhacaysa bileyli habeenkii wakadaa saasoo kale waxalun dhoobo ama dhiidi shadiidin oo daran cala saxiixi wejkii saxiixa aw amase khaasin cudurdaar khaas ahoo gaar ah oo qofkii gaar ku ah ka maradin sida xanuunkii weeye wa xarin kulaylkii weeye wa bardin iyo qabowgii kulaylka iyo qawowgaasoo shadiidayni labadaba ay daran yihiin wajuucin gaajadii weeye wacadashin oonkii weeye oonka iyo gaajadaasoo labaduba daahirayna ay muuqdaan wa mudaafacati xadain xada celcelintii weeye wa khawfi aalimin manaa ada wuxuu oga jeedaa kaadidii iyo saxaradii wixii la midka ahaa ayuu oga jeedaa inuu qofkii isku celcelinayo wa khawfi aalimin aalim ka cabsashadii looga cabsanayo calaa nafsi naf looga cabsanayo looga cabsanayo naf aw mase maalin xoolo looga cabsanayo daalimkii wa mulaasamati hariimi mucsirin ninkii caydha ahaa ninkii daynta ku lahaa mulaasamadiisa inuu ka cabsanayo yacni hariim waa daa'in oo qofkii daynta bixinayay mucsirna waa ninkii caydha ahaa oo daynta ku lahaa ayaa wuxuu ka cabsanay ninkaa daynta lagu leeyahay kii daynta ku lahaa inuu qabsado oo ku dhego ayuu ka cabsanaya laazimo wa cuquubatin wa khawfi cuquubatin cuquuba ciqaab ka cabsigii ciqaabtaasoo yurjaa la rajaynaya tarkuhaa in laiska daayo laiska cadfiyo in taqayaba ayaaman hadduu maalmo u maqnaado wa curyin qaawani oo qofkii dhar u xidhoo ma haysto wa ta'ahubin diyaargarow lisafarin safar loo diyaargaroobay maca rufqatin jamaaca maceed tarxalu oo guuraysa wa akli dii riixin ur u saaxiib ah cunitaankii kariihin xun wa xuduuri qariibin qariib la joogitaankii qof dhow inuu qofkii la joogo qariibkaasoo muctadarin lagu soo xaadiray oo geeridii ku soo xaadirtay aw amase mariidin xuduuri mariidin qof xanuunsan soo xaadirtaankii qofka xanuunsan oo bilaa mutacahidin aan haysanin qof daryeela bilaa mutacahidin oo bilaa daryeel ah qof daryeela uusan haysanin oo la joogaya aw amase yanasu bihi ama wuuba haystaa qof daryeelaya laakiin wuu heshanaya aw amase yanasu bihi wuu heshanaya qofkan uu heshanaya uu jecel yahay dhowaanshihiisa halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa acdaaru ljamaaca jamaacada acdaarteedii salaada jamaacaadka waa waa kaan soo tilmaanay in madhabku saddex qowl ka qabo qowl dhahaya waa fardu cayn iyo qowl dhahaya waa fardu kifaaya iyo qowl dhahaya sunna muakada saddexdaa qowlba isku soo duuduub waxaa u fudud qowlka dhahaya sunna muakada qowlka dhahaya fardu caynna wuu u adag yahay qowlka muctamadka madhabkana waxa weeye fardu kifaayaneed xataa haddii aan dhahno waa sunno mu'akada qofkii inuu ka taga ma aha cudurdaarna kuma leh inuu ka tago salaaddii jamaacaadka ilaa inuu cudurdaar jira mooyaane acdaartan aan sheegi doonno inay la helo mooyaane qofkii wax ruqso ah oo uu leeyahay ma jirto waxaana taa tusinayaa xadiidkii nebigu yidhi sal اllahu alayh wasalam man samica nida'a falam ya'tihi falaa salaata lahu ila min cudrin qofkii yani aadaanka maqlaa oo marka aan imaanin wax salaad ah oo dhamaystiran manaa salaad dhamaystiran oo ma sugnaanin qofkaas inuu cudurdaar leeyahay mooyaane rawahu ibnu maaja nabiga ala sl slam waxa u yimid nin indhoolo ah wuxuu hi ya rasuul allah waxaana nin indhoolo ah meel fogna waan ka imaadaa waxaa laga yaabaa in waadigii ama dooxii uu soo rogmado markuu roobku do-o oo aan soo tallaabi kari waayo nin hagana ma haysto oo dee gacantay qabta halaqii iyo waxaan ka cabsanaya waxyaabaha dee dadka qaniina marka yaa rasuul allah cudurdaar ma leeyahay buudhaha inaan guriga ku tukado markaasaa nabig alai slam markii hore u ogolaaday dabeetana markuu jeedsaday ayuu yidhi igu yeedha dabeetna nabig wuxu alay slam hal tasmacu nida aadaanka ma maqlaysaa wuxuu yihi nacam ya rasul allah nabig wuxu alay slam ajib laa ajidu laka ruqsa macnaha soo ajiib wax ruqsadan kuu helaya ma jirte ninkii indhoolaha haddii saa la yidhi maxaad u malayn marka dadkii kale haddaba cadaartii jamaacada ayaa laba u qaybsamaysa cudur caam ah iyo cudur khaasa ah. labadaba mualifku inoo sheegay acdaar guud oo dadko dhan ka siman iyo cudur khaasa oo dadka gaar ku kooban kii caamka ahaa waxaa ka ah ka matarin ayaa ka ah roob baa jira badan oo dadkii maryaha ka qoynaya oo markaasi ku kalifaya dadkii inay guryahooda ku ekaadaan inay soo bixin taasi dee mashaqay ku tahay dadka inay roobka soo dhex qaadaan sidaa darteed markaas waa macduur qofkii inuu gurigiis ku tukado sidoo kale haddii ay jirto dabayl daran oo habeenkii dhacaysa hadday jirto waa saasoo kale asna qofkii waa loogu cudurdaarayaa yani dabeel qabow baa dhacaysa qofkii waa loogu cudurdaaraya habeenkii baa layidhi maxaa yeele habeenkii ka daran yahay dabeesha dhacaysa habeenkii dabeesha maalinta dhacaysa kala duwan yahay ayaa ka sii qabow ka sii daran waxaana taa daliil u ahaa xadiidkii ibnu cumar radi allahu tacaala canhu waxaa laga wariyay ibn cumar inuu salaadii u aadaamay habeen qabowgiisu uu daran yahay dabayshiisuna ay daranta dabeetana wuxuu hi alaa salluu fi rixaal markii uu aadaamay ayaa wuxuu raaciyey war guryihiina ku tukada dabeetana wuxuu hi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa muadinka fari jiray haddii habeen qabow ama rooble uu jiro in dadku guryahooda ku tukadaan oo wuxuu amri jiray in muadinku uu dhaho alaa salluu fii rixaalikum war guryihiina ku tukada muttafaqun calayh hadda sunnada waxaad moodaa inaan la dabaqinba sunadii nabig ala slaam axaadii fara badan kaga sugnaatay oo ahayd alasalu fi rxaalikum in la dhaho lama dabaqo laakiin waxaa la dabaqaa sunnada ah aljamcu bayna salaatayn lilmatar yani in labadii saladood la jamciyo oo roob loo jamciyo taas oo weliba xadiid sariixa ah uusan ku sugnaan hal xadii oo muslim wariyey oo weliba aan sariix ahayn oo mafhuumkiisa laga qaadanayo ayuunbaa xadiidka tilmaamaya inuu nabig ala slam salaada uu jamciyey oo roob uu jamciyey laakiin axaadii sariixa oo cad mahayno nabig ala slam inuu roob ku jamcin jiray marka tii caddaydna waa laga tegey tii aan caddaynna waa lagu degdegaa waxyaabaha sunanta laga hajiray ayay ka midta waxaa la mid ah hadday dhoobo daran ay jirto ama dhiiri daran uu jiro habeen iyo maalinba maxaa ah, dhiirigaas ayaa kasii xuno kasii daran eh, roobkii qofkii waxa weye hadduu maryaha ka wasakhaynayo oo dhiiriga soo dhex qaadayo isna gurigiisa ayuu iskaga tukanaya xataa hadduusan roob da'ayn markaa intaasi waa cudurdaarkii caamka ah. tusaalayaal ka mid ah cudurdaarkii khaaska waxaa ka mid ah xanuunkii ayaa ka mid ah qofkii hadduu xanuunsan yahay xanuun daran oo qofkii markaa yani u diidayay inuu soo socdo ama ay dhib ku tahay ama mashaqay ku tahay inuu jamacaadka soo gaaro gurigiisu iskaga tukanayaa laakiin xanuunka khafiifkaa sida goos inuu yar xanuunayo oo kale ama madax xanuun yar ama qandho yar taasi cudurdaar ma noqonayso qofku waa inuu jamacaadka soo haleelaa waaya nabiga alay sl markii uu xanuunsaday maradmoodkiisii nabiga alay sl wuxuu ku tukanayey maalmo gurigiis ayuu ku tukanayay oo dadka muusan tujin jirin abubakar baa dadka tujin jiray hadduu jiro kuleyl daran ama qawow darana ah, waa la mid oo waxa weeye mashaqo weeyaan kuleylka daran iyo qawowga daran oo qofkii guriga ayuu iskaga tukanayaa haddii qofkii uu gaajaysan yahay ama uu aad u ooman yahay ayadna waa la mid oo qofkaas macduur buu noqonayaa gaajo ama oon daran hadduu jiro waxaana taa daliil u ah xadiidka nebigu yihi alayhi الsalaatu wasalaam ida wadaca cashaءu axadikum wqimat salaatu fabda'uu biاlcashاء walaa yacjalana xataa yafraqa minhu yani haddii cashadii la dhigo salaadiina la aqimo ku bilaabu nabig alay sl slam cashadiinna hana degdegina ilaa aad ka bogataan waayahay muttafaqu calayh maxaa qofkii khushuucdii baa ka tegaysa haddii uu asagoo eh, gaajaysan oo cuntana loo soo dhigay ama cuntadii u hilowsan ama maalan qof soomana oo kale oo afurkii loo soo dhigay salaaddii eh, maqhribkana la aqimay ha iska afuro afurkiisa ha iska cuno markii uu ka bogto kadib jamaacaadkii haddii uu ka soo gaarhina waa khayr haddii kalena keligii iska tukanaya waaya eh, sidoo kale mudaafacata xada haddii qofkani uu celcelinayo xada ayuu isku celcelinayaa ama kaadi ha haato ama saxara ha haato ama neef ha haato taasina de waa makruuh qofkii inuu eh, isagoo xaaladaas ku sugan inuu jamaacaadkii tukado si hore noo soo dhaaftay salaaddii waxay noqonaysaa salaad makruuha saa darteed nabig wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam laa salaata bixadrati acaam walaa huwa yudaaficu alahbathaan yacni salaad lagu tukan maahayo kaamil ah meel ay cunto ay taallo qofkana u hilowsan yahay cuntadaas ama asagoo qofkii celcelinaya labadii eh, xumaa waxa weeyaan waa kaadidii iyo saxradii ittafaqun calayh sidoo kale qofki hadduu ka cabsanayo qof aalim ah uu naftiisa oga cabsanayo ama xoolihiisa oga cabsanayo ama inuu waxyeeleeyo cirdigiisa uga cabsanayo marka gurigiisu iskaga tukanaya yani meel dayd ku badan yahin wey qofki haddii habeenkii soo baxo salaaddii maqrib ama salaaddii cisha ama salaadii subax oo lafihiisa u baqayo ama xoolihiisa u baqayo marka gurigiisu iskaga tukanaya ama ma qofkan nin baa dayn ku leh nin caydha daynta iskama bixin karo haddii uu soo baxo u ninkaasi inuu ku dhego oo uu xabsiga la tiigsado ama uu ka hari waayaba kulyati ku dhowdhao daynteedii sii mulaazama saasa la yidhahdaa yani qofkiinu kulyati ku dhowdhao adeer halkaa dhaafi maysid waxay halkaa ii soo dhig ninkanna waa nin caydhahoo wuxuu iskaga bixiyo dayntaas ma haysto marka gurigiisa iskaga tukado amaba wuxuu ka cabsanayaa in uu dacweeyo oo la xidho ilan qofkaas haddii la xidho xataa dee xaq ma ah xidhitaankaas qof mucsir ah in dayn loo xidho dee sharci ma ah in kaana dii cusratin fanadirat ila maysra waa in la sugaa qofka oo de intuu wax ka helayo waa in loo kaadiyaa waaya sidoo kale haddii qofkan oo qof dembiile uu yahay isla markaana ciqaab uu mutaystay uu rajaynaya in laiska cafiyo maalan qof buu qadfay wuxuu ka cabsanayaa inuu qofkaasi ku dhago oo dee xadulqadafki laga ogo markaas haddii uu rajaynaya in laiska cafiyo hadduu maalmo maqnaado de markaa gudihiisa iskaga tukado sidoo kale haddii maalan tacsiir ay ku waajibtay qofkan oo xaq ilaahay ah ama qisaas xataa qof buu dilay markaa qisaas baa ku waajibtay hadduu gurigiis ku tukado wuxuu rajaynayaa maalmo inay qodada carrooda iska degtay oo markaa intay dadkii de awliyaa lmaqtuul inay iska qaboobaan oo carradii ka yar degtoo marka inay cafiyaan buu rajaynaya de dabeetana gurigiisa iskaga tukado sidoo kale haddii qofkani uu dhar quman haysanin waa qof qaawan oo yani araban isla markaa dhar quman oo dadka ola soo baxo ma haysto ee gurigiisa iskaga tukado yani bilaa garan inuu soo baxo qofkii isagoo maaratay feedho qaawan dee way ku adkaanaysaa haddii uu macawiis keliya haysta ama sarwaal keliya uu feedho qaawan yahay dadkii baa la yaabaya marka gurigiisa iskaga tukado sidoo kale haddii qofkani uu safrayo oo musaafir uu yahay oo jamaacadii ay israacayeen ay diyaargaroobayaan oo ka cabsanaya jamacada inay ka tagaan haddii uusan diyaargaroobin oo intuu soo tukanaya inay jamacada ka tagaan buu ka cabsanaya marka haska diyaargaroobo alaabtiisa iska xidho jamciisana ama rufaqadiisa asxaabtiisa ha raaco marka waa macduur hadduu guriga ku tukado sidoo kale haddii qofkii uu cuno shay ur qarmuun leh oo dadku ay dhibsanayaan sida basashii iyo toontii wixii la midka ahaa markaa gurigiisu ku tukanaya haddii basal cayriin tahay weeyaan maxaa nabig wuxu uhi alayhi wasalaam man akala basran aw hawman aw kuraatan falaa yaqrabana masjidana faina almalaa'ikata taada mima yataada minhu banu aadam muttafaqu calayh qofka haddii uu e, basal ama toon uu cuno e, masjidkan ayuu soo dhawaan buu nebigu hi alayhi wasalaam maxaa yeelay malaa'igtu way dhibsanaysaa waxay bani aadamku ay dhibsanayaan waayahay bukhaari wuxuu ku daray jaabir baa wuxuu yidhi ma araahu ilaa ni'ahu yani waxaan arkaa on la diidan yahay manaa haddii basashi oo caydhiin tahay weyaan oo caydhiin qofku cuno laakiin haddii basashii la kariyo oo cuntadii lagu kariyo markaas macduur qofku kuu noqonaye jamaacaadka ha soo haleelo waayo ur markaa ma yeelanayso haddii mar la kariyo oo dee yaani dabkaasaa urkii ka dilaya marka eh, jamaacaadkii wuu soo haleelaya sidoo kale waxaa cadaartii jamaacada ka mid a ah qofkii haddii qof ehelkiisa ah ay geeridii ku soo xaadirtay oo sakaraatulmowtkii u hayo oo markaas uu u helyelayay qofkaas waa macduur ama qof saaxiibkii ah ama xaaskiisii ama seedigii iyo wixii la midka ah dadkaa haddii uu la joogo dee waa lagu cudurdaaraya waayahay xataa haddii qof kale oo daryeelay uu haysto waxaa kale oo lagu cudurdaaraya haddii qof xanuunsan uu la joogo qofkaa xanuunsanna bilaa mutacahid yani qof daryeelaya oo la joogayo ma jiro qofkaas oo u adeegaya taana waa lagu cudurdaaraya haduu jamaacaadkii markaa kadib maro Ehm, ama qofkan xanuunsan wuu haystaa qof daryeelo oo u adeega eh laakiin qofkanuu jecel yahay qofkanuu heshanayaa maalan aabbo ehm, yani wiilkiisii uu jeclaa ama curadka ahaa ama baariga u ahaa dee dad kale way la joogaan laakiin wiilkan uu jecel yahay de inuu ka agdhawaado u jecel yahay ama hooyo saasoo kale ilmaheedi inuu ka agdhawaado jecel iyadoo haysta qof kale uu adeegaya markaa dee jamaacaadkii uu kadib mari karaa waaya intaaba waxaa ka mid tahay acdaartii jamaacada caamka ahayd iyo khaaskii sal allah waslam ala